والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال أيضا حجر يقول كتاب شيخ ويلي والحجر شرعا المنع من التصرفات القولية والفعلية وتعريف wayasaacu waxabahu bay yimideen waxaanay leeyihiin tasribaad taqaaniga ayay suurtagal tahay oo la suuraysan galaa in la xajriyo oo la diido suludeeda laga tasribaadka fiqliga ah xajri la suuraysan kara maayo laanna ficil mar hadduu dhaco lama odhan karayo wala haduway ay yidhahdeen shaaficiyada iyo xanaabilada iyo waxay ayay ku taxriifiyaan almancu min atasarufaat almaaliya waa qofka oo laga mancayo tasarufaadki iyo tagrifadihii xooleed ayaa la yidhaahdaa iskaga soo gubi waxaynu oo inagu day mactuuhi waadu wa jumlatu ma kii duuduubkiisa waxaweye qarnadahu fulan qanuun madani almisri waxaa qanuunka madaniga misriga wuxuu mukhaalibun wuxuu khilaafsanyay limaa huwa muqararun wixii lagu sugay fi islaami fiqiga islaamiga laasiya laa tiina ictibaarin mactuuhi mactuuha in loo ictibaariyo majnuunan mid waaran naca man mactuuha mactuuhu isagoo u yahay ana mactuuha laysa majnuunan isagoo rahay majnuun fii jamiici xayaana xaaladihiisoo dhan culimada qaanuunkan madaniga misriga ahi wuxuu khilaafsan yahay sida muqararku ah fiqiga islaamiga ah waxa u ictibaariyey majnuun oo kale isagoo kala farqinin isagoo mactuuh ah aynu soo tilmaamay fi jamiici axwaalihi inaanu markaas majruuhay waanu markaana doqonaynin markaa halkaas buu ku khilaafay wajumlatu naasin yacududubkii waxaweeye qarrahu qaruunu madra musliga sugay bukhaariguna wuxuu khilaafsan yahay munawa muqarra fi fiqhi islaami fiqhi wuxuu lagu sugay waa sidaasyaarmactuuhi kaa mactuuha isaga yarkaa ama saasa ah, amba dhaandhaan ama maraan midkaa doonta u dhaco majnuunan majnuun loo ictibaariyey maca ana almactuuha iyadoo mactuuhu laysa majnuunan majnuun aanu fii jamiici axwaalihi haalian annisyaanu waa in lowgii ka saddexaad waxa weeye nisyaankii ilow annisyaanu ilowgu caaridun waa caarid iyo soo dariye oo yacridu lilinsaani insaanka u soo darriyo ku yimaada falaa yajcaluhu ka yeeli maayo markaa yatadakaru inuu xasuusto maa kullifa bihi wixii lagu kalifay inuu xasuusto ka yeeli maayo yacnii wuxuu ka yeelayaa midaan xasuusanaynin wixii lagu kalifay wahuwa laa yunaafii mana anfinayo ahliyata alwujuubi walaa ahliyata alaadaa'i midna ma anfinayo maxaa yidhi waa libaqaa'i lqudra awood ayaa baaqiyo bikamaali lcaqli caqliga kaamilnimadiisay awooddii ku baaqi tahay wa huwa laa yakuunu cudran ma noqonayo fii xuquuqi lcibaadi addoommada xuquuqdeedana cudurdaar noqon maayo liannaha xuquuqda addoommada muxtaramatun mid la ixtiraami weeye lixaajatin baahidooda ayaa loo ictiraaray laa lilimtinaa'i jirab qofka la jirabayo lama ictiraar wa binisyaani in la ogaano laa yafuutu ma tegaya hada ixtiraamu wa calayhi ka aan soo sheegnay korkiisa inagoo ku soconayna low atlafa insaanun hadduu baabi'iyo maala hayrihi naasiyan isagoo ilowsan lawajaha calayhi damaanu damaan ayaa ku ama fii xuquuq illahi tacaala xagga xuquuqda ilaahay fadlikeenu yucaddu cudran baa lagu tirin binisbati marka loo eego liistixqaaqi lismi dembi mudashadii oo fanaasi ilaawe laa isma calayhi dembi korkiisa ma ahaanin qaala calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ina allaha wadaca ilaahay wuxuu ka dejiyey can ummatii alkhada gefga wa nisyaana in lagooga sugriyo calayhi wixii lagu qasbo ama fi axkaami dunya faqad yakunu nisyaanu inuu inagu cudran maqbulan cudurdaar la aqbalo noqdo ayaa la arkaa oo falaa tafsida cibaadatu cibaadadiisa aanay fasaadin kamaa fii akli saa'imi kii soomana cunitaankiisao kale weynaasiyada isagoo ilowsan oo cuno waxa uu noqonayaa ka saddexaad ee cawaaridii samaawiga ahayd ka nisyaanka iyo ilowga markaa ilowgu waa caarid ku yimaada qofka bini aadmiga dabeetana wuxuu ka dhigayaa inaanu xasuusanin wixii lagu kalifay wuxuu ku wanaagsanaa inuu idhaahdo fayajcalu laa yatadakaru maa kullifa bi wuxuu ka yeelayaa midaan xasuusanaynin wixii lagu kalifay lakiin wada qaabkan u dhigay waxooga yarkakada ku jirta falaa yajcalu ka yeeli maayo ilowgaasi yatadakaru inuu xasuusto maa kulifa bihi yani wuxuu ka yeelaya midaan xasuusanin in la ahliyat اlwujuub iyo ahliyat اladaa midkoodna ma nafiyo oo meesha kala saaro maxaa yeelay awooddii waa baaqi oo caqligii oo kaamila ayaa meesha yaalla xagga xuquuqda addoommadana cudurdaar ma noqdo maxaa yeelay xuquuqda addoommadu mid muxtaramaah oo la ilaaliyey oo xaajada iyo baahiday u qabaan loo ilaaliyo weeye ee waxaa loo ilaaliyey ibtilaa iyo jirrabi qofka la jirrooyo maaha macnaha haddii la odhan lahaa waxaa loo ilaaliyey yacni qofkana inuu waxa inuu isagaa lagu jirabaya lagu imtixaanay sida waxaan lagu kalifeeye cibaadaadkoo kale ibtilaa ay u tahay qofka lagu imtixaamayo lagu jirabayo waxaan loo diiday iyo waxaan markaa la faray waa ibtilaa takaaliifdu marka wuxuu leeyahay hantidan iyo xuquuqdan addoommada baahidooda ayaa sharcigu ugu ilaaliyey looma ilaalinin ibtilaa qofkan lagu ibtileeyey oo yacni ilaalintooda yacni lagu ibtileeyey lagu imtixaamayo lagu jirabaya ma aha leannu haddii la odhan lahaa waxaa loo ilaaliyo qofka looga ilaaliyo ibtilaa dee mar haddii markaa isagoo ilowsan uu ku dhacay yacni waxba laguma reba aynan lahayd laakiin xaajadooda iyo dantooda ayaa loo ixtiraamay ibtilaa qofka lagu imtixaamayo looma ilaalinin ilow hadduu qofku markaa ku yimaadana ixtiraamkaa iyo loo ixtiraamay ee loo ilaaliyo baahidoodu ma tegayo sidaa daraaddeed hadduu qofku xoole cid kala leedahay u baabi'iyo dee damaankii ayaa ku waajibay oo lagu yeelanayaa xuquuqda xagga ilaahay ilowga cudurdaar baa lagu tiriyaa marka laga eego xagga dembi mudashadii oo qofkani ilowsan dembi korkiisa maahan waayo dembigu wuxuu ka ratibaa qasad iyo niyu ka ratibaa waxaan qofku uu niyeeyu qasiyo yacni shayga tegidiisa markaa inuu qastay shayga samayntiisa markaa inuu qastay qofkan in lagu samaa qasad ma leh iyo weliba xadiidka nebigu yidhi ilaahay ummadayda wuxuu ka dejiyey wixii gaf uga dhaca wixii ay ilowdo iyo wixii lagu qasbo xadiidka bayhaqi baa warinaya ibnu cabbaas buu ka warinaya sheekh albaanina waa tasiixiye waxaa kaloo ibnu maaja iyo tabaraani baa warinaya laakiin lafdigiisi waxa weeye in allaha radaca can ummatii ilahay ummaddayda wuxuu ka koraya halka wadaa rafca ayay qoryaha kale odhanayaan axkaamtan adduunyada ayada waxaa la arkaa meelaha qaarkood nisyaanku inuu cudurdaar la aqbalo noqdo oo cibaadadiisu aanay fasahaadin sida qofkii soomaaliyo isagoo ilowsan wax kale way xadiidkii saxiixa waa kii ah qofka cunaa ama cabayse oo ilowsaan falyutima sawmahu ha dhammaystirto fa inamaa acamahu llah wasala ilaahay baa qudiya waraabiye laakiin salaada dhexdeedao kale hadduu wax ku cuno way ka buraysaa baydoodna waayo salaaddii waxay leedahay suuro qofku markaa uu ku xasuusanaya ayaa iyadu leeday oo ilowgu markaas uu ku adag yahay ثالثا نسyاn ilowgi weya نسyاan caaridun waa soo dariya yacridu linsaan cala اlinsaani ku soo dariya oo falaa yajcaluhu ka yeeli maayo yatadakaru inuu xasuusto maa kullifa bihi wixii lagu kalifay wahuwa laa yunaafii ma anfinayo ahliyata alwujuubi walaa ahliyata alaadaa'i ma anfinayo wa libaqaa'i lqudrati qudradii iyo karidii awooddii baa baaqiya maxay ku baaqi tahay bikamaali lcaqli dee caqliga kaamilnimadiisii huwa laa yakunu cudran ma noqdo fii xuquuqi lcibaadi liannaha xuquuqda addoommada muxtaramatun mid la ixtiraamo weeye lixaajatin baahidaadoo laa ixtiraam laa lilibtilaa'i imtixaan qofka lagu imtixaamayo lama ixtiraamin wa binisyaani ilowga laa yafuutu ma tegi hada lixtiraamu ixtiraamka xuquuqdoo la ixtiraamo wacalayka haddaan ku soconno low atlafa insaanu maala hayri naasiyadi si lowsan hadduu dilo lawajaba calayhi waxaa ku waajibayaa addamaanu damaankii iyo magdowgii ayaa ku waajibaya ama fii xuquuq illahi tacaala fanisyanu yucaddu cudran baa lagu tirin binisbati marka loo eego liistiqaaq lismi dembi mudashadii fannaasi kailowsan laa isma calayhi dembi korkiisa maahan haddaan ilowgaasi ee aanu ka dhalanin waxaan habboonayn haddaad masalan salaaddii ku loosaad kubadu daawanaysa ama aad u ciyaaraysa ama sidaad markaa shax u ciyaaraysay ama wax kale aada ugu jirtay kaa wuu ku dambaabaya markaa qofka qaala calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi in allaha wadaca fannaas laa calayhi qaala calayhi salaatu wasalam wuxuhi in allaha wadaca ummati ummaddan ilahay wuxuu ka dashay alkhada'a gafga wanisyaana in lagooma sugriyo calayhi wixii lagu qasbay ama fi axkaami dunya faqad yakuunu nisyaanu cudran maqbuulan inuu noqdaa la arkaa oo falaa tasux cibaadatu alay fasaadin kama fi akli saa'imin naasiyan waaba sida kii soomana cunitaankiisa ilowsan u cunay raabican marabnaad aliqmaau wa annawm waliqmaa waa hurdadii iyo miyir doorsoonkii annawmu hurdada iyo waliqmaau miyir doorsoonku yunaafiyaani waxay anfiyaanay meesha ka saaran ahliyat aladaa'i gudashada ahliyadeeda ayay meesha ka saaraan lawujuub ahliyat alwujuub meesha kama saaraan famaadaama alinsaanu insaanku intuu yahay naa'iman mid hurda aw muqban calayhi ama mid limiirdooriyey falaysa alayhi falaysa falaysat lahu ahliyatu ada uma sugnaanin liannahaa ahliyatu ladaa taquumu cala tamyiizi bilcaqli kala soocid wax lagu kala soocayo xagga caqliga ayay ku qumtaa walaa tamyiiza lilinsaanina uma sugnaanin fi xaalati nawmi wa iqbaa'ihi wa calaa hada kaanoo ku socdayn laa yuctadu bishayin waxba taabagada ka noqon maayo la tirsan maayo min aqwaalihi ka mida muطlaqan ayadoo la kala qaadin walaa yu'aakhadu biafcaalihi lagu qaban maayo mu'aakhada badaniya qabasho jireed xataa low inqalaba calaa insaanin qof hadduu isku rogo faqatala uu dilo lam yucaaqab badaniyan yani jir ahaan loo ciqaabi maayo waa liintifaa'i lqasdi minhu qasad ayaa ka anfoobay waa licadami tamyiizi wakhtiyaarihi wax kala soocidina ma jirto ikhtiyaar iyo doorashana ma jirto walaakin yuaakhadu waa la qaban muaakhadatan maaliya qabasho xooleed ayaa la qaban oo fatajibu calayhi diya diyadii waa ku waajibaysaa kamaa yajibu calayhi si ugu waajibayo damaanu maa shay magdhowgii yutlifu uu dilayaa min maalina bificlihi uu ku dili wainamaa wajaba calayhi damaanu waa ugu waajibaya fii itlaafi nafsi iyo walmaali lianna alficla ficilkii qad wujida xisan xisanna waa la helay wnafsu wlmaalu nafdiiyo maalkana maca subaani sharcan sharciahaan waa la yidhahday waalcudru cudurdaarkeeda laa yanfi meesha ka saari maayo ismatahumaa ilaalintaa la ilaaliyey wuxuu leeyahay sheekhu ilowga hurdada iyo miirdoorsoonku waxa waaridii samaawiga ahaa ayay ka mid yihiin ahliyat alaadaa ayay meesha ka saaraan ahliyat alwujuubkii meesha oo inaad liyaaliyo intii qofku uu hurdo ama miyir doorsoon yahay ahliyatu aadaa umay sugnaanin leannu ahliyatu laadaa tamyiizda caqliga wax lagu kala soocayo lagu kala garanayo ayay ku taagan tahay qofkuna xaaladan uu hurdo ama miyir doorsoon yahay tamyiiz male sidaa daraaddeed hadalladiisa wax ka mid ahoo markaas la cuskanayo wax soo qaadi ma jiro hadduu islaamdii sii furo hadduu markaa ereyo gaalnimo ku dhawaaqo waxa ka soo qaad male wixii ficil uu sameeyo isagana loo qaban maayo qabasho xagga jidhka ah loo qaban maayo oo bimacnaa cuquubo ma mudanayo oo tusaale ahaan oo kale haddii uu qof isku rogo qof bay masalan wada hurdeen ama qof yarbaa masalan ag hurday dee waa isku raraa dusha ayuu ka fulay waanu hurdaa ama isagoo miirdoorsoora rafanaya waa dilay dabeetana yacni la qisaasi maayo oo jeehaan loo ciqaami maayo waayo qasad ahaan baan jirin uu markaa u qastiyay ficilkan tamyiis iyo ikhtiyaar iyo doorasho ayaan jirin laakiin dee qabasho xooleed waa la qabanayaayo diyadii waa ku waajibaysaa sidii wuxuu markaa ficil ula ka ah ficilu markaa isagu sameeyey wixii uu ku dilay xoola sidii uu dhammaanayey ayaa waxaa markaa xalat alirmaa ama nisyaanku irmaagu ama nawmku uu jiro uu dilo kale magdhabaya haddaba waxay ugu ajiraysaa bay leeya nafda iyo maalka dilidooda waxa damaan iyo magdho uga waajibay horta ficil waa ninkan waa ka yimi dee isaga ayaa isku rogay oo fuulay nafdan iyo maalkana macsuum bay ahaayeenoo sharcan kuwa la ilaaliyey bay ahaayeen cudurdaarkan isaga ku sugan ee ama miyir doorsoonka ama ilayn hurdadaahina dee cismadii ay lahaayeen xoolahan iyo nafdani meesha ka saari maayo ee xaggii dembigii qoweri ku dambaabi lahaa iyo cuquubo jidhaadoo la ciqaabo ayuunba kaga baxsanaya annawmu waliqmaau yunaafiyaani waxay anfinayaan meesha ka saarayaan ahliyat al aadaa'i ahliyadii gudashada lilwujuub tii wujuubka ayada meesha ka saari maayaan famaa daama alinsaanu inta insaanku yahay naa'iman mid hurda oo mu'man calayhi ama mid la miyir dooriyey falaysat lahu ahliyatu adaa ahliya gudasho uma sugnaanin liannahaa ahliyatu ladaa taquumu waxay ku qumtaa cala tamyiizi bilcaqli yacni wax kala sooci caqliga lagu kala soocayo walaa tamyiiza kala soocda lilinsaani uma sugnaanin fii xaalati nawmihi aw iqmaa'ihi wacalaa hada laa yuctadu bishayin waxba taaba la tirsan maayo min aqwaalihi ka mida mutlaqana iyadoo la kala qaadin walaa yu'aakhadu loona qaban maayo biafcaalihi afcaashiisa iyo ficilisi wuxuu sameeye mu'aakhadatan badaniya qabasho jireed xataa low inqalaba calaa insaanin hadduu qofku isku rogo oo faqatalahu dilo lam yucaaqaba daniya lama ciqaabayo waa liindifaai lqasdi minhu qasri ayaa ka angoobay waa licadami tamyiizi wakhtiyaari tamyiizya ikhtiyaar baan jirin walaakin yuaakhadu hadaas ma jirto walaakin yuaakhadu muaakhadatan maaliya laakiin qabasho maaneed waa loo qaban oo fatajibu calayhi diya waa ku waajibaysaa kama yajibu calayhi damaanu maa yutlifu siduu ugu waajibaya magdhogo wixii uu dilay min maaliga bificlihi uu ku dilay wainamaa wajaba calayhi damaanu wuxuu ugu waajibay fi itlaafi nafsi walmaali diridda nafda iyo xoolaha lianna alficla qad wujida xisan yani xis ahaan yani ficil maxsuus ahoo dee la arkayo la taaban karayo xis ahaan macnahaas uga jeeda ayaa ka yimi wanafsu iyo walmaaluna macsuumaani weeye sharcan sharcan kuwa la ilaaliyo weeye waalcudru cudurdaarkan qofka ku sugan laa yanfiic isma yani ilaasharaan bi ay ilaashareeye sharcigu ilaaliyey nabdaya maalkaa meesha ka saari maayo ama binisbati lilcibaadaat xagga cibaadooyinka marka loo eego fain aladaa fi lxaali aduhu hadda marfuucu waa laga kor yeelay cani naa'imi walmuqna calayhi kii hurday iyo kii miir dooray doorsoomay lianna kula min anami wariqbaa yuujibu wuxuu waajibinayaa taakhiira khidaabkii biladaai gudasho lagula khidaabi lahaa in loo dibdhigo ilaa waqtilintibahi waqtigu ka soo baraarugayo ka hurdaa walifaaqati ka miirdoosoonayna uu ka miirsanayo walimtinaaci lfahmi fahmi ayaa markaa reebtoon waistixaalati aladaa ada iyo gudashana waa mustaxiil fii haatayn alxaalatayn labadan xaaladood ilaa ana wujuuba alcibaadati cibaadada waajibnimadeedu laa yasqutu ma dhacayo maxaa yeelay waa liixtimaali ladaai xaqiiqatan xaqiiq ahaan in loo guto ayaa suurtagala bilintibaahi walifaaqa oo hadda uu baraarugo miirsadana aw ixtimaalu xusuuli khulf ladaa ama khilfu ladaa yani ama waxaa suurtagala khilfu ladaa adaha kii markaa yani khaliifka ka noqonayay xasilitaankiisa wahuwa alqadaa weeye bacda alintidaai walifaaqa wa haada kaasina waxa weeye yani wahada ifham hada liana nafsa alcajzi can iladay fi lxaari laa yusqutu marida asla lwujuubi maadaama alqadaa mumkinanu yahay bilaa xarajin dhib la-aan waxaysu meesheenna nouma caadatan hurdadu caadaan la yatula aan u dheeraani falaa xaraja dhibi kuma sugna fii qadaa'i maa faata min alcibaada qadaynta wixii tegay xilliga hurdada oo falaa yasquduulwujuubu ma dhacayo wakadalika maaguna waa la mid idaa lam yakun mumtadan haddaanu mid fidsan ahayn ama ida mtada hadduu fidsamo faina alwujuuba yasqudu waa dhacaya waa lincidaami aladaa'i adaa ayaa meesha ka baxay xaqiiqatan biliqmaayi ayaa markaa lagu waayey wa taqdiiran iyo taqadirad ahaano waa lilxaraji dhibbaa bilqadaai ku sugan bacda aliqnaac waidan cudima alaadaa'u marka la waayana saqada lwujuubu waa dhacaya ilaa faa'idata min baqaa'ihi baqaa'igiisa faa'ida kuma jirto waxau leeyahay sheekhu xagga cibaadada marka loo eego wuxuu leeyahay gudasho wey hadda cibaadadii gutaani waa mid laga kor yeelay kan hurda iyo kan miyir doorsoomayba maxaa yeelay hurdadan iyo miirdoosoonkan mid weliba wuxuu waajibinayaa in khitaabkii lagula khitaabayo lagula hadlayay inuu guto in loo dibdhigo ilaa xilliga uu soo baraarugayo ka hurdaa kan kalena ka miirsanayo maxaa yeelay hadda hadalka lagula hadlaa dee faham mano ma fahmayo fahamkii baa reebtoon addaagina waa mustaxiilo qof hurdaana ma gudan karayo qof miir miirdoorsoomeena ma gudan karayo idan taasi waxay waajibinaysaa in hadalkii iyo khitaabkii lagula khitaabi lahay inay gutaan in loo dibdhiga intuu kana soo toosayo kana ka miirsanayo laakiin wuxuu leeyahy wujuubkii cibaadadu ma dhacayo oo waayo laba siboodba waa suurtagaloo inuu xaqiiq ahaan hadda u gutaa waa suurtagal oo dee sooba baraarugo ama miirsado haddii ay taasi suurtogeli weydana dee wixii addahan khalafka ka noqonayey ee halkiisa gelayey oo qabaha ah ayaa suurtagelaya intuu baraarugayuu miyiirsaday oo waxaanad faantaa buu leeyahay cajsigan uu hadda gudan kari waayey asalkii wujuubka meesha ka saari maayo maadaama oo hadhow inuu soo qadlaya ay suurtagal tahay xaraj iyo dhibaato la'aan oo waxaanay dhibaato la'aan ay suurtagal u tahay dee xilligan hurdadu ma dheeraato hadday ugu badato oo la yidhaha habeen iyo maalin buu hurday dee hadday nafri ku jirta ka badan maayo dee habeen iyo maalin inta cibaado ka tagtayna wuu soo qallayn karaayo xarajiya dhibi ka qabsan mayso oo markaa wuu soo qadayn karaa wixii katega wujuubka alaa ka dhici maayo iqmaaguna haddii aanu mid fidsan sidii junuunkaba markaa aynu ku soo maraynay haddii aanu mid fidsan ahayn ee gayra muntadin markaas uu yahay ila hadba cibaado waataynu nidhi hadduu habeen iyo maalin ka dheeraado yacnii xagga salaada oo kale yani waa mid fidsan baa la odhanaya bisha ramadaan oo kale hadduu wada qaato mid fidsan baa la odhanaya sanadka oo dhan hadduu xaggiisa ka waqato mid fidsan baa la odhanaya haddii aanu mid fidsan ahayn isaguna wakti yar buu qaadanayaa oo intii ku tagtay waa lasoo qadayn karaya laakiin hadduu mumtadi yahay oo midis haysto muddo dheer uu yahay hujuumkii waa dhacayaa markaa waayo adda in la gutaa xaqiiqaan suurtagal maaho iqmaadaa jira taqdiiran oo hadhowta inuu soo qalleeyaana dee xaraj baa ku sugan oo wixii baa fara badanaya mar haddii adda la waayana hujuumkii waa dhacay maxaa yeele wax faa'iidoo baqaagiisa iyo jiritaankiisa ku sugan ma jirto ama binisbati lilcibaadaati faina alada'a fi lxaali adaha xaaladan la gutaa marfuucun mid laa koryeelay weeye can ilnaa'imi walmuqma caleyh kii hurda iyo kii la miirdooriyey lianna kula min anawmi waliqma yuujibu wuxuu waajibinaya taakhiira alkhiaabi khitaabkii in loo dibdhigo biladaa'i adda lagula khidaabayey in loo dibdhigo ilaa waqti lintibaahi kii hurdayntu kasoo galaalugayo walifaaqati kii miirka miirsanayo walimtinaaci lfahmi inuu mar khitaab karayaa mamnuuca yani reebtoona aan suurtagal ahayn waistiaalat laadaa gudashana waa mustaxiilo waxa yaro suurtagala maaha fii haatayni xaalatayn labada xaaladood ilaa ana wujuub cibaadati laa yasqudu ma dhacayo maxaa yeele waa lixtimaalil aadaai xaqiiqatan xaqiiqahaan in loo guto ayaa suurtagala bilintibaai walifaaqa oo dee haddaba soo baraarugo ama miirsado aw ixtimaali xusuuli khalfi ladaa kii aabbaha khalfigiisa ahaa ama khilfigiisa ahaa ee isaga markaan halkiisa galayay wahuwa alqadaa weeyaane ayaa suurtagala xasilitaankiisa bacda alintibaahi walifaaqa wa haada kaa faham lianna nafsa alcajzi cani ilaadaa'i laga cajizay fi lxaali hadda laa yusqidu ma ridayo asla alwujuubi maadaama alqadaa'u mumkinan inta qadaagu suurtagelyahay bilaa xaraja dhib waxaydu meesha ina nawma caadatan hurdadu cagaan la yatuul aanu dheeraanin oo falaa xaraja aan dhibi oo falaa xaraja dhibi kuma sugna waxaydu ina nawma caadatan laa yatuul ma dheeraado oo falaa xaraja dhibi kuma sugna fii qadaa'i maa shay qadayntii fii qadaa'i maa cibaada maa shay qadayntii faatatiwa min alcibaadati ah oo falaa isdu wujuuba ma dhacayo wakadalika maa waa lamid idaa lam yakun mumtadan yufidsan haddaanu ahayn ama ida imtada hadduu fidsado fainama wujuba yascudu wujuubkii waa dhacaya walincidaamu ladaa ada ayaa la waayey xaqiiqatan biliq maayi baa lagu waayey wa taqdiiran qadarin ahaan adihii in la qadaro markaa la yidhaahdo hadhow soo qalleena waa la waayo waa lilxaraji bilqada xarajka qadaa ku sugan bacda liqmaa ila wixii baa fara badanaye waidan cudima aadaau marka la waayona saqada id laa faa'idata min baqaa'ihi baqaagiisa wax faa'iidaahoo ku sugan ma jirto khaamisan waa marshalaad almarad waa xanuunkii almuraadu ujeeddada bilmaradi hunaa loola jeedaa waa hayru ljuluul waliqmaa waa waaliya miyir doorsoon waxaan ahayn wa huwa laa yunaafi lahliyatayni labadii ahliyana meesha kama saaro ahliyat alwujuub iyo ahliyat aladaa fa lilmariidi ka xanuunsanaya ahliya kaamila ayaa u sugan binawcayha labadeed noocda walihaada saa daraaddeed baa tahbut alxuquuqu lahu waa usugu calayh ay kuna sugna ilaa ana almarada xanuunku yuasiru wuxuu raadeeyaa fii bacdi alaxkaami axkaamta qaarkood binisbati lilmariidi marka loo ego maca hubuuti alahliyati alkaamilati lahu ahliye kaamila iyadoo u sugnaatay min dalika waxaa ka mid a cadamu nafaadi bacdi tasarufaatihi tasarufaadkiisa qaarkood oo aan fulaynin wa tafsiilu dalikana waxa weeye ina khilaafata alwaarisi waarisku inuu ka hadho oo uga hadho can muwarisihi ka u dhaxlayo fii maalihi maalkiisa inuu uga hadho khaliif ugu noqdaa tahbutu waxay ku sugantaa bilmowti geeri jabran qasab bixukmi shaarici sharcigan xukunkiisa lagu qasbayo ayuu khaliifu kaga noqdaa kamaa yahbutu bilmowti aydan siday dhimashadaba ugu sugnaato tacalluqu xaqi daa'imi ninkii daynta kulaha xaqiisu inuu ku tacalluqo bimaali lmadiini kan qaamaysan xoolihiisa almeyiti ee dhintay walamaa kaana almaradu xanuunkii markuu aday sababan lilmowti fa ina tacalluqa xaqi lwaaris wadaa'im bilmaali tacalluqa uu ku tacalluqaya xaqa dhaxle iyo daynna xoolaha yahbutu waa sugmaya min xiini xuruuri lmaradi marka xanuunku yimaaduu ku dego lianna alxukma yudaafu xukunka waxaa loo tiiriyaa ilaa awali sababi sababta awalkeeda ayaa xanuunka loo tiiriyaa xukunka waxaa loo tiiriyaa sababta awalkiisa waxau sheekhu leeyahay midda shanaad waa xanuun ujeedada xanuunka looga jeedaana waa xanuunkii aan waali iyo miirdoorsoon midna aan lahayn mar haddii xanuunku aanu waali ahayn miirdoorsoonna aanu la soconin labadii ahliya ahliyat alwujuub iyo ahliyat اlada midna meesha kama saaro oo qofkan xanuunsanaya ahliya kaamila binawcayhaa wujuubkii aadaagii buu leeyahay sidaa daraaddeed baa xuquuqoo dhammi ay u sugmin xuquuqoo dhammina ay ku sugmin laakiin xanuunkani wuxuu raadeeyaa axkaamta qaarkeed marka loo eego qofkan xanuunsanaya iyadoo ahliye kaamilaahi ay u sugan tahay ayaa haddana axkaamta qaarkeedu raadeeyaa waxaa ka mida ah tasrifaadkiisa qaarkood aan fulin oo masalan wuxuu leeyahay waxaana ka mid ah masalan qofkan dhaxlaya inuu ka dhaxlaa kanuu dhaxlaya maalkiisa u hadho waxay ku sugantaa geerida oo jabran bay ugu sugantaa bixukmi shaaric qasab ayuu ku yeelanaya hadduu nin dhinto inaan ka tago qasab iyo sandulle ayuu ku yeelanayaa hantidiisi iyo xoolihiisii yacnii dadka xataa waxa wadalehe dhaxal kale waxaa la yidhaha waa shuraaka jabriya waa shuraaka qasaba ah dadku qaarna waxay ku jiraan koowaad ikhtiyaarkood laakiin cidda wax wada dhaxlaysa cidday dhaxal kala ay ka dhimato qasabay ku jiraan sida uu geeridaba ugu sugmayo qofkii daynta ku lahaa xaqiisi wuxuu ku tacalluqayaa xoolihii ninkan dhintay marka hore isaga dumadiisa ayuu saarnaa alxamdu lilah rabb اlcaalamiin salaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaaءi wاlmursaliin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay cawaaridii samaawiga ahayd siiba caaridkii shanaad waxaanu inoo soo sheegay sheekhu inuu yahay caaridka shanaad xanuunka xanuunkaasoo aan ahayn waalidii iyo miyir doorsoonkii toona xanuunku markaanu waali iyo iqbaad toona ahayn labadan ahliyo ee ahliyat lwujuub iyo ahliyat ladaa midkoodna ma anfiyo meesha kama saaro oo qofka xanuunsanaya ahliyo dhammaystiran buu leeyahay labadeedii noocba xuquuqoo dhammina waa u sugmaysaa waana ku sugmaysaa korkiisa laakiin qofkan xanuunsanayaa xanuunku wuxuu ka raadeeyaa axkaamta qaarkood iyadoo ahliyo dhammaystiran ay u sugan tahay ayaa haddana axkaamta qaarkood buu raadiyeyaa waxaa ka mid mida buu leeyahay tasarufaadkiisa iyo takriifalkiisaoo qaarkood ay fuli waayaan taa tafsiirkeedu iyo kala saarkeeduna waxa weeyaan buu leeyahay waa midda koobaade khilaafadan iyo uga hadhidan qofka dhexlaya kii uu dhexlayay uga hadhaya maalkiisa waxay ku sugantaa marka uu geeriyoodo si qasaba ayaanay ugu sugan tahay oo shaaric ayaa saa xukubay waxaa kaloo geerida qofku markuu geeriyoodo sugmaya ayana oo geeridaa ku sugmaya qofkii qaanta ku lahaa inuu isaguna ku wareego oo uu ku tacalluqu ku dhego qofkan dhintay xoolihiisii u qaablaysnaa haddee wuxuu leeyahay xanuunkani maadaama oo sabab uu yahay geerida ku-xidhankan iyo tacalluqan u xaqa kan dhaxlaya iyo kandaynta le ku tacalluqiisa uu maalkan iyo xoolaan ku tacalluqaya wuxuu uu sugmayaa laga soo bilaabo marka uu qofkan xanuunku ku dhaco maxaa yeelay xukunka waxaa loo tiiriyaa buu leeya ila awali sabab sababka awalkiisa ayaa loo tiiriyaa wuxuu hi khamisana almarad waa xanuunkii almuraadu bilmaradi hunaa waxaa looga jeedaa ayru ljuruuri waliqmaa xanuunkii aan waaliyu miir doorsood toona ahayn wa huwa laa yunaafi meeshana kama saaro ma anfiya alahliyatayni labadii ahliyo ahliyat alwujuubi waahliyat aladaa midkoodna meesha kama saaro falilmariidi qofka ahliya dhammaystiran ayaa u sugnaaday binowcayha labadeedii noocba tii wujubiga tii adaagaba walihaada saa daraaddeed baa tahbutu alxuquuqu lahu xuquuqi ay u sugmi wa caleyh korkiisana way ku sugmi ilaa ana almarada xanuunku yuahiru wuxuu raadeeyaa fii bacdi alaxkaami axkaamta barhkeeda ayuu raadaynayaa binisbati marka loo nisbeeyo loo eega lilmariidi kan xanuunsanaya maca hubuuti aliyati alkaamilati low aliye kaamilaha uu soogeedla jirkeed ayaa haddana axkaamta qaarkeed buu saameeyaa min dalika waxaa ka mid ah cadamu nafaadi bacdi tasarufaati inaanay fulin tasarufaadkiisiiyo waxyaaluhu qabtay qaarkood wa tafsiilu dalika kaa kale saarkiisana waxa weeye ina khilaafata alwaarisi waaridka ugahadhidiisa can muwarisihi ku dhexlaya uga hadho في maalihi xoolihiisa tahbutu waxay ku sugnaataa bilmowti geerida jabran qasab ayaana ugu sugnaataa bixukmi shaarici shaaric ayaa xukumay kama yahbutu bilmowti aydan sida ay mar labaad ugu sugantaba geerida tacalluqu xaqi daayini kan dayndale xaqiisa ku tacalluqiisa bimaali madyuuni lmayit inuu ku tacalluqo qofkan daymaysan ee dhintay oo laba arrimood baa ku sugmayo geeridii oo inuu kii dhaxalkiisa xoolihiisii uga hadho oo isagu xoolihii yeesho qodobka labaad waxa weeye qofkii daynta ku lahaa in isaga ayuu markii hore ku lahaa lahaayo isagii dhimayo intuu ka wareego inuu xoolihii qofka dhintay u qaabisa ku wareego haddaba walamaa kaana almaradu markuu aday xanuunkii sababan lilmowti geeridan ay labada arrimoodba kaga tacalluqayaan ay kaga xidhmayaan maadaamuu sabab u yahay fa ina tacalluqa xaqi lwaarisi ka waariskaa ee dhexlaya xaqiisa ku tacalluqiisa iyo wadaa'in kan daynta le ku tacalluqiisa bilmaali uu ku tacalluqaya yahbutu wuu sugmi min xiini xuruuri lmarad xilligaa xanuunku soo galo ee qofka xanuunku qabsana laga bilaabo ayuu markaa sugmayaa lianna alxukma xuunka yudaafu waxaa loo tirin ila awali sababi sababta awalkiisa ayaa loo tirino sababtu waa geeridan geeridana maxaa markaa yani geerida maxaa sababa xanuunkii xanuunka bilowgiisii ayaa loo tirin markaa haddee wuxuuhi walisiyaanati ha xaqi alwaarisi wadaayini ilaalin la ilaalinayo qofka dhaxalkeeda xaqiisa iyo kan qaanta leh ayaa yahbutu lxajru xajri iyo xayiraadi waxay ku sugnay cala almariidi qofka xanuunsanaya bilqadri aladii qadarka yataxaqaqu bihi uu ku dhawaabayo siyaanatu hada alxaq xaqaa ilaalintiisu huwa yani qadarkaasina waa miqdaaru hulutayni saddex meelow laba xoolihiisa weeye binisbati marka loo eego lilwaarisi ka dhaxlaya wa jamiicu lmaali xoolaha oo dhan weeye fii xaqi daayini ka nidira xaqiisa in kaana daynu mustaqriqan hadduu yahay mid litarikati tarikada wada qarqinaya wa bimiqdaari dayni daynta qadarkeeda weeye in lam yakun mustaqriqan haddii aanu ahayn mid xoolahao dhan wada qarqinaya waxau leeyahay sheekhu labada arrimood ee marka uu qofku geeriyoodo ku tacalluqaya ee kii dhexlaya inuu hantidii uga hadho kii daynta ku lahaana inuu xoolihiisii ku wareego xaqaa qofka dhexlaya ilaalintiisa iyo kaaqaantale xaqiisa ilaalin la ilaalinayo darteed ayaa waxaa laga xayirayaa qofka xanuunsanaya qadarka lagu ilaalinayo xaqaa qadarka xaqaa qofka dhaxlaya iyo kaa dayntane lagu ilaalinayo xaqooda ayaa laga xayiri oo waa intee qadarka xaqooda ilaalinaysaa wuxuu leeyahy waaridka marka xaggiisa loo eego waxaa laga xayirayaa saddex meeloodoo laba oo waxaa loo ogol yahay inuu ku tagri falo thuluth inuu ku tagarfalo ayaa loo ogoliyey amaa ninkan dayntane waxaa loo ilaalinayaayo inuu ku tasarufo markaas loo diidiyo xoolaha oo dhan haddii dayntan uu ku leeyahay ay tahay dayn wada qarqinaysa tarakadani hanteenu kaloo ka tegay oo dhan haddii kaleo ay dayntu hantida wada qarqinaynina inta dayntu uu leeg yahay masalan hadduu saddex meelood lala yahay intaasaa laga xayiri markaas si loo ilaaliyo qofka inqaanta ku leh dayntiisa walisiyaanati xaqilwaarisi waaris xaqii ilaalintii iyo wadaayini daynta ku xaqiisa ilaalinteed ayaa yahbutu alxajru xayiraad baa ku sugmaysa cala almariidi qofka xanuunsanaya bilqadri aladii yataxaqaqu bihi qadarka uu ku dhawoobayo siyaaratu hada alxaq xaqa ilaalintiisu wahuwa huwa qadarka lagu ilaalinaya xaqana miqdaaru uluayni waa saddex meelood laba qadarkood binisbati lilwaaridi ka waaridkaa marka loo eego ila waa kii yanii sacad ibn abiluqaas markuu soo booqanayey yidhi waad aragtaa xanuun bay haya xoolaana nin lebaanahay ilan mooye wax kalena dhaxli mayso dee maalkayga kala barkii ma dardaarma maya maalkayga saddex meelood looma dardaarmaa maya haddaa meel madadarb u lahaa athulu thulu kaiir hulukaasaa badan markaa baa loo ogoliyey wa jamiicu lmaali maalka dhammaantii weeye fii xaqi daayini kii daynta gule xaqiisa marka loo eego in kaana daynu mustaqriqan hadduu yahay daynku mid wada qarqinaya litarikati oo bimiqdaari dayni ama daynta qadarkeeda weeye intaan markaa laga xayiraya in lam yakun mustaqriqan haddaanu dayntu mid mustaqriqa ahayn wayahbutu hada alxajru xayiraadaasi waa sugaysaa mustaridan isagoo tiirsanaya ilaa awali lmaradi xanuunka bilowgiisa alladii kaasoo ittasala bihi lmowtu geeridu ay la xidhiidhay lianna cilata alxajri maradun mumiit waa xanuun wax dilaya waida itasala bihi lmowtu markay dhimashadii la xidhiidhana saara almaradu wuxuu noqonayaa min awalihi laga soo bilaabo bilowgiisa mawsuufan mid ku sifaysan bilimaatati bilamaanati bui laakiin waa bilimaatati dilid walaakin lama kaana almaradu markuu aday hanuunku laa yucrafu midaan la garaynin annahu maradu mumiitun inuu yahay ilaa ida tasala bihi lmowtu geeridu markay la xidhiidha mooyaane lam yakun ma ahaanin isbaatu lxajri xayiraad sugideed bishaki lagu sugaa ma ahaanin walihaada saa daraaddeed baa laa yadharu ma muuqanayo aharu lxajri xajrinta asarkeedi ma muuqanayo qabla lmowti geerida ka hor oo fa tasixu waxaa ansaxaysaa tasarufaatulmariidi kan xanuunsanaya marada lmowti xanuunkii dhimashada tasarrufaadkiisu way ansaxaan duuna an yakuuna lilwaarisi iyadoon ka dhexlaya aanu ku lahayn awidaa'in ama ka dayta ku leh xaqulctiraadi calayh xaq yacnii uu ku hor istaagay isagoo lahayn fii xaali xayaatihi intuu nool yahay wainamaa yahbutu lahu hada alxaqu wuxuu sugnaaday bacda wafaatihi intuu geeriyooday kadib idaa kaana tasarufu markuu yahay mudiran bixuquuqihima xuquuqdooda mid dhibaya kamaa fi lhibati waaba si hibadiyo wa bayci lmuxabaati iyo iibka saa'iraadda oo kale waxau sheekhu leeyahay xajrigan iyo xayiraaddan qofka xanuunsanaya la saarayaa wuxuu tiirsanayaa ilaa iyo xanuunka awalkiisa iyo bilowgiisa ay geeridu la xidhiidhay xanuunkanuu ku dhintay ee geeridu la xidhiidhay awalkiisa ayuu xajrigu u tiirsanyuu ka soo bilaabaya maxaa yeelay cilladan iyo ujeeddadan loo xayiraya waxa weeye waa inuu qofkii qabo xanuun mumiitahoo wax dilaya haddii xanuunkaas siduu u qabay uu ku geeriyoodana xanuunku wuxuu noqon laga bilaabo awalkiisa mid ku sifaysan dile marka ammaana buu ihi laakiin waa imaata yacni waana yani wareer badan buu gelinayaa laxni malaha kitaabka dhexdiisa dhacay waxaa laga yaabaa inuu wareer fara badan qofka geliyo oo yani wax allo wax loo jeedo la garan waayo waayo ereygii baa qaldan marka waa imaata wuxuu noqonayaa buu leeyahay mar haddii uu xanuunkii geeridii ay la xidhiidhay xanuunku laga soo bilaabo bilowgiisa ilaa intanu ka dhimanaya xanuun dilaaya ayuu noqonaya uu ku sifaysmaya laakiin wuxuu leeyahay maadaama oo aan la garanayn xanuunkani xanuun dilaayahoo yacni mumiita inuu yahay waxaa lagu garan karaa un marka ay geeridu la xidhiidho u dhinto saa daraaddeed baan xajrintii aan shaki lagu sugi karaynin xajiriddii shaki lagu sugi kari maayo ilaa cilladan loo xajirinaya waa xanuun kii u dhimanayey marka uu geerida ay xanuunkii siduu u bukay uu ku dhintana xanuunkaasaa min bilowgiisii xanuun dilaayo ku silmaysmaya laakiin maadaama oo aan la garanayn xanuunkani inuu xanuun mumiita yahay oo dilaya ilaa markuu dhinto mooyaane ayaan xajrintan iyo xayiraaddan shaki lagu sugi kari maayo oo lama odhan karayo mar hadduu xanuunsadayba yacni hadda ayuu xayiran yahay oo wuxuu leeyahay asarta xajrigu iyo xayiraaddan asarteeda iyo raadkeedu intaanu dhimanin ka horma muuqato oo masalan intanuu nool yahay walow yacnii mariid marad almowt baa u bukaba ha ahaado hadhowta haba u dhintee intanuu haddana nool yahay tasrifaadkiisu way ansaxayaan oo qofkii waaridka ahaa ee dhexlayay ama kii daynta lahaa xaq umale uu ku joojiyo tasrifaadkiisi intuu nool yahay kii dhexlayana xaq uma leh kii daynta kulaana lahaana xaq uma leh laakiin xaqaa goorma ayay yeelanayaan marka uu geeriyoodo ayadoo halkee ka soo bilaabmaysa ilaa xanuunkanu ku dhintay awalkiisii ila mar hadduu xanuunkii dhintay buu ku sifaysmaya xanuunkii midbilowgiisii laga bilaabo ku sifaysa dile waa weliba marka ay dee leeyihiin bacda almowt inay markaa ictiraad sameeyaani waa marka uu xuquuqdoodii dhibayo oo masalan dee waxbuu iska hibeeyey isagoo xanuunkaa qabaa bayculmuxaabaad buu sameeyey bayculmuxaabaad waxa weeye waa iibkaa saa'iraada badan ay la socotee masalan qofkii wax iibsanayay waxbuu iibsanayaa wixii buu markaa lacagtiisii ka badiyey shaygii boqolka dollar joogay buu boqoliyo qoddob ku iibsaday amaa qofkii baayac ahaa ma shayguu iibinayey ayuu lacagtiisii wax badan ka dhimay oo shay u leeyaha buu sii iibinayo shaygii boqolka dollar ahaa ayuu ama afartan ama kontan oo kale siiyey ama lixdanba bayculmuxaabaad baa la yidhaahdaa yacni waa saa'iraad badanuu sameeyey yacni haddii ay markaa qofkii waariska ahaa iyo qofkii daayinta hadday xuquuqdoodii markaa ay dhibto ayagana xaqulictiraad bay leeyihiin wa wayahbutu hada alxajru waa sugmaya musanidan isagoo tiirsanaya ilaa awali maradi xanuunka awalkiisa alladii xanuunkaasoo itasala bihi almowtu geeridu ay la xidhiidhay lianna cillat alxajri cillada loo xayiraya waa maradun numiitu waa xanuun yacni dilaayahoo xanuunkii markaasu dhintaya waida tasala bihi almowtu geeridii xanuunka markay la xidhiidhana saara almaradu wuxuu noqonaya xanuunku min awalihi laga soo bilaabo mawsuufa bilimaatati dila mid ku sifaysan walaakin lamaa kaana lmaradu xanuunku markuu aday laa yucrafu mid aan la garanaynin annahu isagu maradun mamiitun xanuun dilaayo inuu yahay ilaa ida tasala bihi lmowtu geeridu markay la xidhiidha mooyaane lam yakun ma ahaanin isbaatulxajri xajri sugitaankii bishaki in lagu sugo ma ahaanin walihaada saa daraaddeed ba laa yadharu aharu lxajri ma muuqanaya qabla lmowti geerida ka hor oo fa tasixu waxaa ansaxaysaa tasarufaatu lmaridi marad lmowti xanuunkii mariidkii qabay tasrufaadkiisi waa ansaxayaan oo hadduu xataa saa ku bogsadu kaga kaco dee way iska ansaxayaan duuna an yakuuna lilwaarisi iyadoo horay u sugnaanin kii dhexlayey aw ama kii daynta ku lahaa xaqul ictiraadi calayhi xaqu markaas ugu ictiraadu ugu bushay fii xaali xayatii intuu nool yahay wa inamaa yahbutu lahum waa u sugmayaan hada alxaqu bacda wafaatiha ayuu sugmi idaa kaada tasarafu markuu yahay mudiran bixuquuqiha mid dhibaya kamaa fi lhibati si hibadii iyo markaa hibayntii iyo bixintii wa bayca almuxaabaati iyo iibka muxaabaadka markaa garanay qofka yani dhaxal kale laakiin ka daayinka waa yani say qabaan axnaaftu nikaaxu lmariid waa kii xanuunsanayay guurkiisa kii xanuunsanaya maradan mowti xanuunkii geerida guurkiiu saxiix weeye cinda aljumhuuri si ay jumhuur lculamaa qabaan wa lisuduurihi wuxuu ka soo furay min di ahliya mid ahliyadu saaxiiba wa yaqacu bihi tawaarudu isdhaxalna waa ku dhacaya bayna zawjayni labada qofa isdhaxlaan wayejibu fiihi almehru lmusamaa meherkii la magacaabayna waa sugmaya calaa ra'yi bacdihim calaa ra'yi bacdihim barhkood jumhuur haddaan qabanno ka axmed wahaahiriya imaam axmed iyo daahiriyada qolada la yidhaha weeye wa mahru lmithli ayaa waajibaya calaa ra'yi lbacdi alaakhari barhka kale raygooda haddaan qabno ka shaaficiyi iyo hayrihi ricaayatan ayadoo la ilaalinaya lixaqi lwarasati iyo wadaa'imiina wa hada kaasina waa idaa lam yakhruj ilmahru lmusamaa meerka la ah magacaabay mina sulsi markaanu ka bixin weeye walam yuujizu aanay bannaynin alwarasatu aanay bannaynin aw ama kuwii daynta lahaa aanay bannaynin weeye wacinda alawsaaci annikaaxu saxiixu weye walaa tawaarisa bayna zawjayni labaa zawjana isku dhaxli maayaan waxau sheekhu leeyahay qofkii xanuunsanayey waa guurkiisii waxau leeyahay qofkan xanuunsanaya xanuunkii geerida guurkiisu waa mid saxiixa jumhuuru lculamaa sida ay qabaan maalikiyadoo kalea ka soo hadhaysa laakiin culimmada intooda kale inuu saxiix yahay bay qabaan maxaa yeelay wuxuu ka soo waday dee qos ahliyad dhammaystiran leh waana la isku dhexlayaayoo labada qof ninkii isagoo xanuunsanaya ruux dumara guursaday haddii uu dhinto gabadhi way dhaxli haddii ay gabadhi ka horaysana wuu dhaxli welibana waxaa waajibayaa almahru lmusamaa meherkii la magacaabay ayaa waajibayaa sida markaa jumhuuriga qaarkood ay qabaan jumhuurkiibaa kala baxayo axmed iyo daahiriyadu waxay leeyihiin meherkii loo magacaabay ayay yeelanaysaa imaamu shaafici iyo kayrkiina waxay leeyihiin me meherumahaal bay yeelanaysaa dumarka la midka ah, guurka meherka lagu meheriyay yeelan waxaana markaas sidaa loo yeelayaa waxaa la ilaalinayaa dadkan warasada ee dhaxal kale iyo dadkan daa'imiinta daynta guud xaqooda ayaa la ilaalin goorta laakiin meherulmathaal la bixinaya waxa weeye meherkii la magacaabay sulus markuu ka bixi waayo macnaha sulus markuu ka bixi waayoda waxaa loo jeedaa horta waxyaalahan xilliyada uu sameeyo ayaa laba qaybood ayay ku tilmaamaan wax waxay yidhahdeen ra'sumaal bay ka baxayaan waxna waxaa la yidhaha ulus bay ka baxayaan iminka masalan umuwaladada oo kale waxaa la yidhaha ra'sumaal bay ka xoroobaysaa macnaha keligeedba hadduu xoolo leeyahay iyadu way xoroobaysaa maalkii madaxiisa ayay ka xoroobaysaa iyada ulus iyo waxba lagu xidhi maayo waxyaalo kale waxaa jira la yidhaha uluska ayuu ka baxayaa macnaha saddex meeloodoo meel xoolihii ka mid ah hadduu noqdo ilan qofkan xanuunsanaya waa intuu xaqa u lahay wuu baxayaa haddii kale uu noqon waayena inta uu noqonaysa saddex meeloodoo meel ayaa baxaysa inta kalena dadka warasada ah ayaa banayntooda lagu xidhaya marka masalan waxaad ka soo qaadaa in ruuxii dumar ahaa waxa uu ku meheriye kun dollar wuxuu haystaybana kaba soo qaad waa kun dollar marka waxay leeyihiin qoladaa hore almusamaa baa waajibaya imaamu axmedi wixii kunkii dollar bay yeelanaysaa qolyahan imaamu shaaficiy hore waxay leeyihiin maye ee eh, ma noqonayse e mar haddii aanu meherkan la magacaabay suludkii ka wada baxaynin ilaa suludka ima ka baxaya waa saddex boqol iyo waxogay waa kunkii oo saddex meelood loo qaybiyey ayuunbaa sulud noqonaya mar haddii aanu meherkan la magacaabay suludkii ka baxaynin meherumahaal gabadhan dumarkan la midkaa wixii lagu meherin jiray uun ha la siiyo waa se haddii ay kuwa warasa banayn waayaan kuwa dhaxal kale hadday banneeyaan oo idhahdaan ku kaba waa siinayna waxba yaanaan dhaxline ama kii daainin daynta kula ay ogolaadaanna iyadana musami waa la siinaya laakiin mar haddaan daayin iyo warasa midkoodna aanay ogolaanin uluskiina uu ka bixi waayey waxay yeelanaysaa mehermahaal wey gabadhi nikaaxulmariidi kii xanuunsanayay guurkiisa marad almowti xanuunka geerida xanuunsanaya saxiixun wey cinda aljumhuur walisuduri wuxuu ka soo aruray min ahliya ahliya midu saaxiiba wayaqacu bihi tawaaruhu isdhexalna waa ku dhacaya bayna zawjayna ay isku dhexlaan wayajibu fiihi almahru lmusamaa meherkii la magacaabay baa waajib calaa ra'yi bacdihim culimaa barhkood haddaan qaba jumhuur barhkood haddaan qabana ra'yigooda ka axmed waa daahiriya weeye wa mahru lmithli waa daawuud daahiriya ibnu xasmi iyo ayaa daahiriya la yidhaha wa mahru lmithli ayaa waajibaya calaa ra'yi lbacdi alaakhar barhka kale jumhuurka barhkooda kale rayigooda haddaan qabano mehermasaal baa waajibay ka shaaficiyi waqayri ricaayatan iyadoo lixaqi lwarasati wadaa'inina la ilaalinayo wahaadaakaasina waxa weeye markaa meherumasaal u waajibaya idaa lam yakhruj ilmahru lmusabaa min athulusi markaanu ka baxaynin weye walam yujizu aanay bannaynin alwarasata awudaa'inuunana aanay bannaynin wa cinda awsaaci awsaaci imaamkaa weyne awsaaci laydha waa cabdiraxmaan binu camar binu yuxmud alawsaaci awsaacdaa loo nisbaynayaana waa tuulo ka mida tuulooyinkan magaalada dimashik la yidhaahdo ee caasimada suuriya imaam weyn oo faqiiha ayuu ahaa oo muxadisa oo mufasira ayuu ahaa sideed iyo siddeedankiibuu dhashay boqol sideed iyo kontonkiina waa uu dhintay awsaaci waa raggii markaa madaahibta lahaayee madaahibtoodii ay indiraastay wuxuu leeyahay ise waa nikaaxu saxiix guurku waa saxiix laakiin isdhaxlidii labadan qof dhex mari mayso laysku dhexli mayo laakiin guurku waa saxiix wa cinda alawsaaci annikaaxu saxiixan weeye walaa tawaarisa bayna zawjayni laba zawjada isku dhaxli maayaan wa cinda alimaami maalik imaamu maalik agtiisa annikaaxu faasidun nikaaxaasi waa faasid walaa tawaarisa bi isku dhaxalna ma jiro bal bacda asxaabi maalik asxaabu malik qaarkooda qaar u caliim bifasaadi nikaaxi dimiya hadduu mid dimiyaagoo dee guursado waxay yidhahdeen waa fasaadaya guurkeed wahiya laa tarisu ayadoo dhexlaynin makhaafata an tuslima iyadoo laga cabsada inay islaamtoo fatakun ay noqoto waarisa oo yatadarar alwarasatu warasada markaa ay ku dhimuntaan walaysa lilmar'ati shay-un uma sugnanin idaa furiqa baynahuma marka la kala geeyo qabla dukuuli intaanu la aqalgelin calaa qowli limaami maalik walahaa mahrulmisri baa u sugnaaday fii sulusi maali bay ku leeday in kaana qad dakhala biha hadduu la aqalgalay waxujatu limaami maalik xujatu xujatu limaami maalik xujadiisu waxa weeye itihaamu lmariidi kan mariidka oo lagu tuumayo biqasdi lidraari biwarasatihi inuu qasdinayo inuu dhibo dadkan dhaxalkiisa leh can dariiqi nikaaxi nikaax xaggeedu ka dhibo oo muxuu ku dhihi biidkhaali waarisin waaris inuu soo dheh ama biidkhaali waarisi macahum waarisin bay ku wanaagsan halka waa laga biidkhaali waarisin waarisiinu macahum la jirkooda soo geliyo waxau sheekhu leeyahay imaamu maalik wuxuu qabaa waa kii jumhuurka ka soray had iyo gooraane marka jumhuur la yidhaahdo markay saddex madhabood meel maraan midna ka soo hadho ayaa jumhuur la yidhahdaa imaamu maalik baa markaa ka soo hadhaya wuxuu leeyahay nikaaxani waa faasid qofkii oo xanuunsanaya xanuunkii geerida u guursaday waa faasid buu layskula dhaxli maayo bal yacnii qaarkood baa xataa asxaabu maalig waxay ku tegeen hadduu gabadh dimiyada oo yacnii gaaladan a yuhuudda iyo nasaarada ah ee jizyada iyo gibirka aan ka qaadno ee nikaaxeedu inoo bannaan yahay hadduu guursado inaan xataa guurkeedu ansaxaynin haddamana dhaxlayso oo dee waa gaaladoo dhaxal kuma leh waxay leeyihin waxaan ka cabsanaynaa intay islaamto inay waariso iyo dhaxalasho noqoto oo deetana warasadii ay ku dhimutaan waxaa kaloo imaamu maalig uu qabaa inaan haddii isagoo la aqalgelin la kala kaxeeyo inaanay waxba yeelanaynin haddii uu la aqalgalana inay mehrumaaal mehrulmisl dumarkana midkaa meherkooda ulusulmaal ay ku yeelanayso macnaha ra'su maal ku yeelan maysee ulusulmaal bay ku yeelan waxaana imaam maalig xujaysanayaa uu leeyahay yacni waxaa meesha ka muuqanaysaa ama tuumo ayaa soo gelaysa in qofkan xanuunsanaya ujeeddadiisu ay tahay inuu ku dhibo guurka warafadiisa oo uu soo dhex geliyo qof waariso oo aan waxba la lahayn inuu hadda ku soo dhex daro wa cinda alimaami maaliga nikaaxu faasidu nikaaxu waa faasid walaa tawaarisa bihi isku dhexlidina ma jirto bal ina bacda asxaabi maali imaam maaliga asxaabta qaarkood qaalu waxale bifasaadi nikaaxidi miya nimiye guurkeed inuu fasaadayo wahiya iyaduna walxaaliya iyadu laa tarisu aanay dhexlaynin makhaafata an tuslima iyadoo laga cabsanaya inay islaamto oo fatakuun ay noqoto waarisa mid dhexlaysa oo fayatadarar warasatu warasa iminka ay ku dhimuntaan walaysa lilmar'ati shayun uma sugnaan idaa furiqa baynahuma markii la kala geeyo qabla dukuuli yacni aqalgal kahor iyagoon isara kahor calaa qowli imaami maalik waxba male walahaa mahrulmisli bay leedahay fii sulisi maalihi maalkiisa istixmaalo meel bay ku leedahay waxujatu imaam maalik imaam maalik xujadiisuna waxa weeye itihaamulmariid kan xanuunsanayo oo lagu tumayo biqasdi idraari inuu dhimid u jeedo biwarasatihi uu dhibo can dariiqi nikaaxi guur xaggiina uu ka dhibo biidkhaali waariin waaris inuu soo geliyana uu ku dhibo macahum la jirkooda waraajixu waraajixu lanaa waxa way wallahu aclam halkaa inoogu joogo